deemka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xogwaraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h markale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha koowaad ee januari sannadda labada kun afariyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka ah xulka maamul goboleedka galmudug ayaa ku guuleystay tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo madaxweynaha maamulkaas axmed cabdi kaariyo qoorqoor uu sheegay tartankan kiisa xiga in lagu qaban doono deegaanada galmudug waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaan saaxiibayaal xukuumadda soomaaliya ayaa gole wasiiro oo cusub soo magacowday iyadoo kuwa horana xilkii ka qaaday sidoo kale waxaad barnaamijka xog waraysi ku dhegeysan doontaan saaxiibyaal waxaa ciidamada dowladda iyo maamulka hirshabeelle iyo odayaal dhaqan ay ku guuleysteen in ay xalin ka geystaan deegaano lagu dagaalamay oo dhacaxadka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo muddooyinkii ugu dambeeyey colaad beeladii ay ka taagnaayeen qaramada midoobeyna waxa ay ka fadhiisanaysaa xaaladda soomaaliya iyo itoobiya iyadoo cirka isku shiis yareerayso xiisadda labada daltan iyo markii ay soo hunguriyeysay itoobiya qaybo ka mid ah gudaha soomaaliya qodobadaas iyo qodobadii kale ee ugu soo korno intaa barnaamijkeenu ku guda jirna ayaad maqli doontaan xubintii kalaman caawa waxaad ku dhegeysan doontaan qodobadaas iyo qodobadii kale ee nugu soo kordho shariif cabdulla maxamed sheekey afarsameynaya gabagabadan waxaad ku maqli doontaan sacab sacab sacab banaaromo waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali mar kale iyo xog war galabta ciyaar maa dhacday waa la yaaba wallaahi waa la yaabay war ma macayaarihii gobollada la soo celiyey adeer kuwaas ma soo dhawaana waa kuwii maamul goboleedyada oo goorma muqdisho lagu daray maamul goboleedyada warba ma haysid ayadaa cayaaraha martigelisay oo marka la dheelaya ma waxay kamid tahay maamul goboleedyada markay dhab iyo wax qaybsi joogtana ma waxaa la leeyahay ma jirto adeer dhabta iyo dheesha kala saar war cayaarta dheesha ka dhaafa gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay wagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahaynu ku bilowne xulka dowlad goboleedka galmudug ayaa ku guuleystay koobkii loo qabtay tartankii maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee muqdisho ka socday muddooyinkii dambe waxaana uu guul labo iyo afar gool ah uu ka gaaray xulka hirshabelle oo cayaartoodii sagaashankii daqiiqa ay kusoo gabagabowday eber iyo eber kadibna rigooryaal uu kaga qaaday labo iyo afar xulka galmudug ayaa isreebreebka koobka inta uu socday waxa uu soo bandhigay wacdaro kadib ciyaaro dhowr kulan oo uu soo dheelay iyadoo ay dabaaldegyo ay ka socdaan qeybo badan oo ka mida ah muqdisho iyo deegaanada galmudug waxaa u hambeliyey xulka galmudug madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaa sidoo kalena qoorqoor uu ballansaday in koobka dambe uu casuuman yahay isaga laguna qaban doono deegaanadiisa sidoo kale xulkii la ciyaarayay ayuu ugu hambeliyey dadaalka ay sameeyeen bismillaah waa mahadsantihiin dhammaan waa isu wada hambalyeelaynaa waxaan rabaa inaan si gaar ah halkan uga hambalyeeyo kooxda eh, galmudug iyo dhammaan reer galmudug meel ay joogaanba oaan idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo annaga waa filaynay inaan koobka qaadayno waana qaadnay waana sugayna waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ciyaartayda macallinka xiriirka eh, dhammaan iyo reer galmudug wasiirka intaas kadib waxaan halkaan ku hambalyanayaa kooxda kale ee ciyaarwaanka soo bandhigtay hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo meel fiicanna waa soo gaarteen ciyaar fiicanna waa muujiseen adinkana waa idin hambalyanayaa iyo dhammaan reer hirshabeelle dhan waxaan leeyahay reer galmudug mar kale hambalyo waxaan rabaa ciyaarta ciyaarta xigtana galmudug ayaa hoosta garanaysa insha allah horena waa u dalbanay haddana waa waa waa caddaynaynaa inaan hoosta garanayno ehm, sidoo kale reer galmudug waxaan leeyahay ciyaartooyda si wanaagsan usoo dhaweeya koobkana waxaa la keenayaa caasimadda dowladda galmudug ee dhuusamareeb oo hadda joogo ku iyo magaalooyinka kale ee laga sugayo ee reer galmudug mar kale waxaan leeyahay farxad iyo rayn rayn iyo baashaal bay noo tahay dhammaanteen annaga reer galmudug ah iyo reer hirshabeelle iyo soomaaliya quba ciyaartaas si wanaagsan ku dhamaatay waa mahadsan tahay dowladdu abaalmarino kala duwan horena ay u sheegtay iyo kuwa aan weli la sheeginba waa u diyaarisay waana marayaan haddii la yidhahdo reer galmudug dhan baana amaal marinaya dowladda keliya maaha ciyaarta waa daawanayey bilow iyo dhammaad waxay ahayd cayaar aada iyo aada u qurxoon waxay ahayd waxay nooga dhigan tahay isdhexgal bulsho sadaalin nabad horumar in maantay stadium muqdisho lixdan iyo shan kun oo qof ay gelayso waxayna tusinaysaa wacyiga cusub iyo waayaha sida soomaaliya gashay iyo in laga gudbay xaaladihii ama madaxdii mararka qaarkooda soo maray maanta waxaan joognaa in ay laga celiyo staadium muqdisho in badan oo geli laheyd oo aan u suurta gelayn inay eh, garoonka uusan qaadin maan waxaana soo marnay xiliyo waxyaaba kale lagu mashquulsan yahay marka waxaan inooga dhigantaha runtii farxad iyo reyn reyn bay noo tahay ciyaartu sideeda oo waa baashaal iyo in maaragta farxad weeye dadka mararka qaarkood eh, waxyaabo yaryar oo meelaha sameeyana waxaan rajeynaya inan marka adiga dambe soo laaban doonin ciyaarta waa waa sidaas hadee eh, aniga waxaan u ahay eh, dadkao dhan baan madax u wada ahay reer galmudug keliya madaxweynena ma ihi reer hirshabellena waa ugu xakalyeelaya kooxda ciyaar soo bixiyeen iyo shacab iyo mas-uuliinta reer hirshabelle guulaysta aad iyo aad mahadsan tihiin aan wada damaashaadno aan soo wada dhaweyna kooxdii guulaysatay dada soomaaliya iyo annagoo reer galmudug ah oo bilaa kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo sidaad aad maqlayseenba ugu hambeliyey xulka dowlad goboleedka galmudug ku guuleysiga tartankii dowlad goboleedyada ee gobolka banaadir u dhexeeyay ee muqdisho ka socday muddooyinkii dambe isagoo sidoo kalena tartamada xiga amaba koobka la qaban doono sanadada soo aadan in lagu qabto deegaanadiisa codsaday dhowr goor sida uu sheegay balse markan ay doonayaan in lagu qabto deegaanada galmudug geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal hagaag saaxiibayaal xog horeysa ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno dabaaldegyo ayaa ka socda magaalada muqdisho oo ay taageerayaasha galmudug ugu dabaaldegayaan guushii weyneed ee ay ka gaareen dhigooda hirshabeelle iyadoo koobka markii ugu horeysay ay qaadeen galmudug tartamada maamul goboleedyada iyo tartanka gobolada markii la dhihi jiraba gebi ahaan waxaana qaar kamida ah taageerayaasha xulka galmudug iyo ciyaartoyda xulka galmudug ay ka bixiyeen dareenkooda ku aadan waxa ay kaga dhigan tahay guushii ay gaareen subaxnimaan soo galay garoonka guushan aad aan rajaynayay caawa meelan socmo arkareysay xanuuniya hadii madow marka waa in laiska qeyb qaado waa muhiim kulanku waxaa sii badnaay kulankaanu ahay oo aniga koo qaaqaanay waxusu galmudug ilaa maadle dadkan waxaa waaye alxamdulilah dadkan waalideyna burcel iyo dhismaradi dhammaan meelaha ruuxaya oo galmudug dhan insha allah ilaah dalaftanoo simo dadka alxamdulilah macalimiinta inay taageereen wax u fiican taageereen waa hambali hambali galmudug inay dad la'aan doontaa insha allah waxaan leeyahay aad wanaagtiin walaalayaashayna tiibi soo adkeeyaa leenahay insha allah ka sanado dambe ilaa qaadana rajiina insha allah waa qiiraasannahay hadda waan aragtan faanka ficilaa noo dheer ficilku waa aragtan markaa meesha keliya sanadka dambena anaga askale waxaa la dhigi karaa ciyaartooydeena wanaagsan macallimiinteena maamulkeena taasaa u soo waay kulmiye caddaay salaamaya farxaddeena u soo koobi karo waa faraxsanahay anigoo warnigiina ku dhasha galmudug sheegta buulaa gaaray balse waxay ahaayeen qaar ka mid ah taageerayaashii galmudug oo dareenkooda ka bixinayay ciyaartii galabta ay guusha kaga gaareen dhigooda hirshabeelle iyadoo banaanbaxay lagu taageerayo ay meelo badan oo dalka ka mid ah gaar ahaan muqdisho iyo deegaanada galmudug ay ka socdaan markana haddii aynu eegno magaalada muqdisho tartanka kusoo gabagaboobay ayaa waxaa uu watay dhacdooyin iyadoo sidoo kalena tartankii ugu xiisaha badnaay lagu tilmaamay sidoo kalena taageerayaashii ugu badnaa abid ay ka qayb galeen ciyaaro ka dhacaya gudaha soomaaliya in ka badan siddeetan kun oo taageero ayaa u daawasho tegaya mararka qaar garoonka staadium muqdisho oo lagu qabanayay cayaaraha oo kuwo aada u xiiso badan aha sidoo kale inta tartanka uu socday waxaa dhacay qalalaaso ay dhaawacyo iyo dhimashaba ka dhasheen waxaana sidoo kaleeto maamulada qaar ay ka baxeen tartanka intii uu socday kadib markii ay cabasho ka muujiyeen in falal eh, ka baxsan sboortiska lagula kacay amaba eh, rabshado ay kula kaceen qaar kamida ah taageerayaal waxaan wax ka weydiiyey mid ka mid a ah dadka ka faaloodo arrimaha sboortiska oo sidoo kale dhanka amnigana aada wax uga yaqaan waa kan falaqeeya subarka aada mahadsan tahay eh, kullin eh, maanta waxaa soo gabagaboobay ciyaarihii maamul goboleedyada iyo sidoo kale gobolka banaadir eh, waxayna kusoo gabagaboobeyn si nabad ah iyadoo ay ku guuleysatay maamulka galmudug oo ah markii ugu horeysay inay ku guuleystaan koobkan iyagoo sanadka hore finaalka imaaday laakiin aysan u suuragalin inay ku guuleystaan koobkaasna waxaa qaaday maamulka gobolka banaadir marka ciyaarihii waxay kusoo dhammaadeen jawi nabdoon iyadoo aynan ka dhicin waxyaabo qallaas ah amnigana uu ahaa mid aada wanaagsan kollen wuu ka duwanaa ciyaarihii hore ciyaarahan waxaa lagu qabanaya garoonka ugu weyn tuulada ciyaaraha dalka ee stadio muqdisho maadaama garoonkaas uu ka qaad weyn yahay garoonka engineer yuliso in ka badan sagaashan kun oo qof ayuu qaadaa garoonkan tuulada ciyaaraha dalka marka way adag tahay dabcan in sagaashan kun oo qof la xakamay laakiin saas ay suuro gashay amnigana aada ayuu u wanaagsanaa ah, dabcan way ku guuleysteen ciidamada ciidamada amniga in ay xakameeyeen in ka badan sagaashankaas kun iyadoona ay usoo dhamaadeen ciyaarihii jabi qorxoonaa ah oo galmudug ay u suuro gashay inay ku guuleystaan koobkan muqdisho waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay tartan sboortis oo xiiso badan tuulada ciyaaraha bal taariikh tuulada ciyaaraha noocee ayay ku leedahay ciyaaraha soomaalida marka la yiraahdo tartamada noocaan oo kale ah, sida gobolada dabcan saciidow aada umahadsan tahay tuulada ciyaaraha dalka wuxuu kamid ahaa garoomadii qarniyadii garoomadii ugu wanaagsanaa tan iyo burbur kadib markii garoonkan dib loo casiriyey waa markii ugu horeysay tartan noocaan oo kale ah oo maamul goboleeda lagu qabto Eh, iyadoo la dhigi karo waa ii suuragelisay ayaa ladhihi karaa eh, wasaaradda ciyaaraha in eh, markii ugu horeysay tartan noocan oo kale lagu qabto iyadoo ay martigelisay sanadkan koobkan maamul goboleedyada gobolka banaadir iyadoo haatan leeyahay taasi suuragal ayay noqotay oo in ka badan shan maamul goboleed oo kale inay kasoo qeybgalen inkastoo puntland ayna kasoo qeybgelin sanadkan oo ay ka hareen laakiin sidaas ay tahay eh, waxaa suuro gashay in eh, in ka badan maamuladaas ay kasoo qayb galaan tartankana uu kulli soo dhamaado jawi nabdoon iyadoo la filay eh, xakameynta inka badan sagaashan kaas kun oo qof oo maamul walba usoo daawasho tagay tuulada ciyaaraha dalka quruxda garoonka ayaa waxa taasi cadeynaysa leeyahay in fifa ay usoo hambaleysay maamulka ciyaaraha isboortiska dalka maadaama guul weyn ay ka gaareen intaasoo intaasoo eh, mini usoo daabashatageen ciyaarihii maamul goboleedyada waxaan leeyahay quruxda ayaana keenaysa oo garoonka wuxuu ahaa mar mid waliba mid mid camiran ayuu ahaayan leeyahay ah. waxaana eh, leeyahay garoomada caalamiga ah sida eh, camnu sidoo kale wakiyada barlibuur uu ka qaad weyna ayaa leeyahay garoonka jiradiisa maadaama uu dadkan ay aada usoo camiraya ah, garoonka muqdisho balka waran xiisaha uu qabay koobkan marka la eego kulamadii hore ama koobabkii hore ee maamul goboleedyada dheeli jireen ma mm, ku muuqataa in uu ka xiisa iyo xamaasad badna saciidow dabcan sax waaye uu ka xiiso badnaa sanadihii hore maadaama koobkan inta badan lagu qaban jiray garoonka injiradiisu sidoo kale garoomada kale ee caadiga ah ee jaamacadaha laakiin sanadkan wuu ka duwanaa waxaa lagu qabanay garoonka ugu weynaa qaranka uu ku ciyaarayay stadium muqdisho marka uu qaxday ka darnaa maadaama eh, garoon baaxadiisu aada u weynaa lagu qabanayay iyadoo ay maamuladana ay ahaayeen kuwa mar walba u diyaar garoobay in ay tartankan ay kasoo qayb galaan eh, galmudugna sanadkii eh, labaad ay ugu dhigan tahay in ay finaal imaadeen ugu dambeyntiina waa u suuro gashay macalimuhu axmed tahliil in koobkan uu ku guuleysto maadaama sanadkii hore uu ka qaaday gobolka banaadir macalinka hogaaminayay banaadir amiin baada marka sanadihii hore iyo sanadkan tan ayaa laga dhigi karaa saciid wuu ka duwan yahay wuuna ka shiisa badan yahay dabcan maadaama garoonka uu weynaa ee eh, ciyaaraha dalka eh, ciyaaraha dalka islaamia muqdisho uu marti geliyay sanadkan sanadahaas kalena waxaa la rajeynaya leeyahay inuu kasii xiiso badnaado maadaama qofkan uu yahay mid isdhexgal oo ay eh, kasoo qayb galayaan maamulada dalka iyadoo ay maqan yihiin qaar kamida ah maamul goboleedyada oo weli iyadoo ay ciyaaruhu socdaan xataa qaarkood ay kasii baxeen ciyaaraha oo ay sheegan inaysan dheeleynin haddana tartankii inuu sii socdo oo xiiso badnaado maxaa keeni kara saciidow dabcan horta waa laisdhahayay ciyaaraha way soo gabagabo wayaan maadaama qallaabo yar ka dhaceen markii koonfur galbeed ay shaacisay in tartankan isaga baxday waxaa la yidhahay tartanka miyaa sidaas lagu soo gabagabay doonaa laakiin maaysan u joogsan qallaasii sida koonfur galbeed koobkiina waa uu sii socday dabcan koobkii waaba wuu kasii xiisa badnaaday sida la filayo marka waxaa la fidigi karaa xamaasada dadweynaha kasoo qeyb galaya mar waliba usoo daawashataya ciyaaraha iyadoo aad dareemeyso in ciyaartooyda eh, maamulada kala duwan uu ciyaaraya siday isku dhexgalayaan sidoo kale siday isu marxabeynayaan marka ciyaaraha ay soo gabagabowaan eh, taasna ay kama jirin wax colaada oo ka dhexeyso ciyaartooyda eh, garoonka sidoo kale macalimiintaba waa waxaad moodaa in ciyaaro qurux badan halkaasi lagu soo gabagabeeyo siciido amniga muqdisho waxaa aada looga baqayay in garoonkaas lagu qabto ciyaaro aada u xiiso badan oo sidan oo kale ah iyadoo la ogsoon yahay mararka qaar in ay dhacaan hoogayaal lagu soo tuuro qayba ka mid a goobaha ugu muhiimsan ee dowladdu ay degan tahay maxaa lagu xakameeya sii kartaa amniga oo aysan waxyaabo qalqalgeliya ciyaaraha intay socdeen aysan u dhicin eh, saciidow aada mahadsan tahay eh, dabcan eh, dowladda way ku guuleysatay in ay xakameeyaan in ay qowlmaarta aysan kar dhicin ciyaaraha dalka waxaa moodaa in askar fara badan la geeyo garoonka kuwaasoo amniga dadweynaha kasoo qaybgalaya ciyaarta sugayo eh, way ka duwaneed eh, waktiyadii hore oo hoobiyaal sidoo kale madaasiyo ah garoonka kasoo dhici jireen laakiin haatan waxaa laleeyahay dawladda waa ay ku guuleystay amni way xaqiijisay eh, garoonkaani waa ay sugta marka ma la filayn marka in waxyaabo qallaafo ay ka dhici karaan suulada ciyaaraha dalka maadaama askar fara badan la waxaa sidoo kale suuro gasha ayaa in eh, garoonka qoryo eh, layskala geli jiray laakiin taasi way soo gabagabeysay wasaaradda ciyaaraha eh, maysan jirin askar micno la-aan qori iskala gelaysa gudaha keliya waxaa loo ogolaa ciidamada bududka sida sharciyan garoomada caalamiga oo kale ayuu ahaa garoonka tulida ciyaaraha dalka taasina waxaa suurogelisay wasaaradda ciyaaraha dalka oo markaan leeyahay ay in amniga garoonka si wanaagsan loo ciyaarayana ay kusoo gabagowaan si naqsan maxaa laga baran karaa intay eh, socdeen ciyaaraha qallaasihii dhacay iyo maamuladii ka haray baa tartanka intuu socday ma xiriirka ayay dhankiisa ka jirtaa mise wasaaradda eh, wallahi eh, saciidow dabcan ciyaaro mar haddii la qabanayo waa qallaasi iyo waxyar waa iska jiri karaan dabcan waxaa la leeyahay bale maadaama xiriirka iyo wasaaradda ciyaaraha dalka aysan xiriirkooda wanaagsaneyn maadaama haatanba ciyaarahan haatanba dhacay laakiin mas-uuliyadiisa iska lahaa wasaaradda ciyaaraha dalka waxaa laleeyahay marka wasaaradda ciyaaraha dalka ayaa laleeyahay xoogaa way gabeen xoogaa amniga inkastoo gobol dambe ay ka sixeen qalabaadkooda laakiin markii hore way gabeen qallaasihii dhacay sidoo kale maamulka koonfur galbeed oo kale in ciyaartooydooda gawaarida ay la socdeen aan amnigooda la sugin oo gawaarida lagu tuuriyey waxaa la dhihi karaa amni dayacaadkiina dhanka wasaarada u ahay laleeyahay maadaama wasaarada ciyaaraha ciyaarahan shaqo ku leed xiriirka wax weyn oo hadda shaqo weyn ku lahaa male laakiin cabdulaahi maxamed hilowle oo subarka ku magac dheer ayuu ahaa oo kafaalada isboortiska iyo sidoo kale arrimaha amnigana wax ka yaqaano waan wax ka weydiineynay in istaadium muqdisho lagu qabto tartan maamul goboleed oo aada u xiiso badan sanadkan sidoo kalena aysan qalqalgelin amniga iyadoo sidoo kale la ogsoon yahay in muqdisho meelo ka ah mararka qaar hobiyaal ay ku dhacaan qaraxyna ay ka dhacaan in sanadkan si nabadgelya uu soo dhammaado tuulada ciyaaraha tartankii ka socday waxa ay ka dhigan tahay muddo kadib lagu qabto ayuu ahaa guriguri ku dubay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira tegey gigya gigisbedelay waagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana markan waxaa golaha wasiirada soomaaliya kusoo biiray wasiiro cusub iyadoo xukuumadda ay markaa xilligan sameyneyso isku shaandheyn ku aadan golaheeda wasiirada waxaana laba wasiir oo ka mid ah ay soo magacowda xukuumadda welise waxa ay sheegayaan oo dadku ay qabaan in lasoo magacaabo kuwo dhiman oo booskooda xataa uu bannaan yahay oo ilaa iyo hadda aan wasiiro loo soo magacaabin waxaa maanta wareegta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu soo magacaabay wasiirka beeraha iyo sidoo kale wasiirka howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya wasiirka beeraha iyo waraabka ayaa waxaa loo magacaabay waxaa xilkii laga qaaday wasiirkii hore iyadoo loo magacaabay wasiir cusub sidoo kalena waxaa wasiirkii laga qaaday howlaha guud iyadoo wasiir cusub loo magacaabay wasaaraddaasi waxaa sidoo kale muddooyinka ugu dambeeyey golaha wasiirada dul hoganayay siyaasadda dowladda in aysan ka iibin karin bulshada iyo sidoo kale saamilayda siyaasadda waxaana suuqgeyn la-aanta ku dhacday siyaasadda dowladda dhexe loo sababiyey golaha wasiirada oo ku guuldareysa arrinkaas madaxweynaha ayaa dhowr goor kala fadhiistay golaha wasiirada isagoo si toosa ah u canaantay golaha wasiirada sababta ay siyaasadda ay ugu iibi waayeen dowladda maadaama ay dowladda mushaar ka qaataan uguna magacaabeen hinjagooyinkaas sidoo kale hal abuur la-aan ayaa lagu tilmaamay in ay wada dhammaan golaha wasiirada oo aysan hal abuur ka sameynin wasiir kasta wasaaradda uu qaabilsan yahay amaba uu barnaamijyo uusan wasaaradaasi u sameyn oo ay ka howlgasho maxamed xaadir nuur oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo ayaan wax ka weydiiyey qodobkaas iyo qodobka ku aadan soomaaliya iyo etoobiya doodooda ku aadan dhanka heshiiskii somalilan ay la gashay etoobiya ee qaramadii midoobay ay ka fadhiisanayso waa kan maxamed xaadir nuur ah, bismillah waa mahadsanta xabsada dabcan dowladda soomaaliya ama xukuumadda olmast hadda muddo ayay jirtaa inta hadday magacaaban tahay Eh, baahida dawladda soomaaliya eh, guud ahaan ama xukuumadda soomaaliya ama guud ahaan eh, maamulka hadda casriga ah madaxweyne xasan hogaamiyo waxaa lagamaadmaan u ah inay hormariso hawlo badan oo dalka iyo dadka maslaxada ku jirto dabcan marka wasaaradaha soomaaliyeed ee hadda dhisan intooda badan inkastoo qaar badan oo shaqeeyay oo aada u shaqeeyay jiraan haddana waxaa jira yani gruubyo kale ama kooxo kale oo aan yani las oran karo waxay ka gaabiyeen shaqooyinkii uh, loo idmaday taas ah marka uh, laga fiirinayo arrintaasna waxay keenaysaa in maaragtay uh, ay noqoto arrin loo baahdo in isbedel saxa ah la sameeyo xagga wasiirada ah marka dhinacaasi markaan ka eegeyno isbedelka degdega waxaa keenayo kow ka tahay in la helo yani wasiiro actifa oo shaqada daadejin kara iyo in mashruuca hadda socday dowladda soomaaliya ee ka shaqeynayso ee horumarinka marka labadaas aragtida ayaa ugu xoog badan waana wax muhiim loo baahan yahay dowladnima soomaaliyana muhiim u ah. haddana ay ila tahay maaragtay waktigeedi la joogo waa garta marka eh, mawjado siyaasadeed oo hor le in la galay ma ku muuqataa xaabsadow eh, dabcan may eh, maqashaa waa ku maqlaa kusa ah, xaabsadow dabcan soomaaliya maantay waxay la dhaqmaysaa ama ay la tacaamuleysaa waa dareeno siyaasi oo aad u culus oo ay ugu horeyso midda hadda etoobiya ka imaaneyso iyo midda labaad oo ahaa dagaalka lagula jira kooxaha caqabada ku ah nabada soomaaliya muddadii dheereed ee sanadka ku dhow ee dowladda soomaaliya ee dagaalka ay ku jirtay yani sida dad badan ay aaminsan yihiin ma jirin hay-adaha wasiirada ama wasiirada siday u badan yihiin yani kaalintay ku lahaayeen aad u yareed marka mashaariic siyaasadeed in la hormariyaayo waxay u baahan taha marka in loo helo xubno yani awood wale oo kasoo bixi kara yani shaqada loo idmanaayo waana midda hadda isbedelada keenayso Eh, xaqiiqada waxa weyaan eh, hadda dawladda waxay hadda ay eh, ku dadaaleysaa in meelmar laga dhigo dastuurka o kaleeto mm. sidoo kale in meelmar ay noqdaan yani nidaamkan dib xoreynta iyo agaasimida nabadda soomaaliya dibso loo soo celiyo iyo in la dejiyo xasilooni siyaasa oo dhanna waxaa xaq u yeelanaya ama awooddaasi qaadi kara cidda markaas in lais oran karo waxay mas-uuliyad dhamaystiran ama hawl firfircoon ay ku yeelan karaan golaha wasiirada marka waana arrin aan isleeyahay waktigeed waa la joogaa maxaa Eh, shaqadu waxay u baahan tahay in la dhaqaajiyo la horumariyo marka cid kastoo loo arkaayo shaqadani shaqadaani dhaqaajin karta horumarin kartana waa arrin weyn tusaalaha hadda ugu weyn soomaalida raba inaan usheegay adiga waxa weyaan wasaaradda beeraha waa wasaaradaha waxay ka tahay tiirarka dhaqaalaha kordhiya ee soomaaliya eh, waxaa la yidhahdaa afarta wasiirood oo ugu horeeyo xagga kobaca dhaqaalaha waa wasaarada eh, beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda marka wasaarada beeraha meel weyn ayay soomaalida ugu taala marka waxaa isleenahay muddadii ay jirtana shaqooyinkii loogu baahnaa yani gaalas badan baa ka jiray dabcan wasaaradda dibudhiska iyo agaasimada hawlaha waxaa iskalaha wasaaradda hawlaha guriy guriyeenta laftigeeda gaalas badanaa ka jiray marka wasaarado badan oo sidaas gaalas ugu jiraa jiro marka waxaas marka ay dhacayaan dawladda waxay u baahnaanaysaa marka system waxaas ay ugu hortegi karto iyo si ay ku agaasimi karto u abuuri karto ashkaas awood u yeelan karta inay shaqooyinkaas ay qabtaan marka eh, arrintaasaan ka fiirinayna waana halkaas xalka keliya meesha yaala ama arrinta bedel keenaysana ma la dhihi karaa marka golaha wasiirada waxa ay ku fashilmeen iibinta xukuumadda ee eh, aragtiyadeeda iyo siyaasadaheeda u degsan dabcan ha maxaa yeelay eh, dowladda xasan sheekh sida uu yimid yani waxaad la socotaa inuu madaxweynaha kow noqday laba noqday saddex noqday afar noqday shaqaysan jirin ashkaasta kuwa shaqeynaysa inay shaqooyinka dowladnimo ee looga baahnaa in dhaqaajiyaan dhaqaaji waayaan waxaa la yaabo oo dadka soomaaliya isweydiinayaan in markuu madaxweynaha ka dhoofo wadanka inay shaqooyinka istaagaan marka uu yimaado inay shaqooyinka bilowdaan marka wasiiradu soomaaliya si u badan yihiin eh, yani malahan dad creative ah ama hal abuur leh ama shaqooyinka eh, loo eh, idmanayo dadka soo bixi kara si u badan yihiin inkastoo ay jiraan shaqooy wasaarada aada active u ah oo xoog badan oo runtii shaqooyinka eh, ay qabanayaan ku filan oo maaragtay bulshada soomaaliyeedna yani ay aada ula dhacsan yihiin hab eh, shaqooyinka habshaqaysi hab maamuuska ay wax ku wadaan ama ay ku agaasimayaan laakiin inta badan wasiiradu ilaa almost aada u fara badan yihiin laakiin boqolkiiba sagaashan waxaa dhigi karnaa wasaaradaha ama wasiirada soomaaliya dawladda eh, xamza muddadii ay shaqeynaysay shaqooyinkii loogu baahnaa inay qabatay boqolkiiba boqol ay ka gaabisay haday noqoto dhinaca amniga guud haday noqoto dhinaca horumarinta dhaqaalaha haday noqoto dhinaca horumarinta siyaasada iyo abuurista xasiloon siyaasadeed iyo haday noqoto yani soo celinta nabadda ama eh, yani eh, qaybka qaadashada eh, ee kooxahan caqabada ku ah nabadda soomaaliya qaabkii wadanka looga qaban lahaa iyo hadday noqoto siyaasada siyaasaadka guud ee arrimaha dibadda intaasoo dhan oo isku daro dabcan gaabis badan bay ka sameeyeen waana wax xaqiiqa oo banaanka yaalo marka madaxweynaha iyo xukuumadda ama brimeministerka intaba dabcan aaday ula socdaan waana dadka khubarada ama dadka siyaasiyiinta ama dadka expertka ku ah nidaamyada dawladana way tilmaamayeen marka gaabis badan waa jiraa oo xoog badan waana wax la wadaasanayo oo aan laga indhaha laga qarsin karin waxaa madaxweynuhu uu ku canaantay dhowr mar in golaha wasiirada ay gaabis wadaan oo aysan siyaasada dawladda aysan gedaynin Eh, maxaa keeni kara in golo wasiiro oo siyaasadda dowladda eh, taabacsan in ay iibin waayaan araahdii iyo fikradihii dowladda ay ku howlgalaysay dabcan xaabsadow sida aan ognahay soomaaliya eh, labaatankii sano hadda dowladnimada soomaaliya labaatanki sano hadda dowladda soomaaliya lasoo qabsatay waxyaalo badan waxaa jiray muujinayo maaragtay ama cadaynayo yani gaabis fara badan oo jiro kow ka tahay in ashkaasta shaqada loo dhiibaayo aan laga fiirin lagana soo fikirin oo qof ku imaanayo saaxiibtinimo iyo qof ku imaanayo dano kaleeto oo maaragtay qaasu laga leeyahay marka waxyaalahaasi waxay keenayaan in qofka shaqada loo idmanayo ama shaqada loo dooranayo inuu ku filnaado waajibaadka loo xisaaray dabcan hadda intii wasiir ee soomaaliya soo maraayo marka laga fiiriyo dowladda soomaaliya iyo habka ay u dhaqmayso iyo habka wasiirada ay xaala ay u agaasimayeen shaqooyinka waxaas leedahay yani xataa magaciisa ilaah in guutada loo diibo waana aragti guud oo maaragtay dadkao dhan wada arkayeen wasiir maanta shaqayn kara oo inta xafiiska soo fadhiista yani shaqada dowladnimo waa hal abuur waa maamulis waa dhaqaajin yani ashkaasta hadda wasiirada noo ah ee dowladda soomaaliya ku jiraayo maalina hal mashruuc ka shaqeeyeen ama ay hormariyeen ama ay dhaqaajiyeen ama ay dejiyeen yani inkastoo wasiiro shaqeeya ay jiraan oo fracotrs laakiin si u badan yihiin yani wasiirada dowladda soomaaliya ee xukuumadda hamza yani waa dad yani intii shaqo ee loo idmaday ku fashilmay oo wax kaalina ama wax horumar aan ka samayna dawladda madaxweynehu waa ogyahay dadka la shaqeyna waa ogyahay marka waxa keenayo dee maba u diyaarsanana ama maba ahanba yani dadkii heerkaas ka bixilaa dadka qaarkoodna wasaaradda loo dhiibaayo iyo shaksiga wasaaradda weyn marka dawladdu waxaa la gudboon inay cidda shaqada u dhiibanayso inay noqoto ciday aada ugu soo baaran tagtay inay shaqooyinkooda iyo awoodda u yeelan karaan inay hormariyaan shaqooyinka dawladnimadan ay kasoo fikiraan inaanay xoogga ay saaraan eh, cidda eh, markaas noqonayso eh, ama qaadayso mas-uuliyaadka intaas la eg marka waxaan isleeyahay halkaasi xal baa laga helaya dabcan halkan hadduu bilow yahay oo isbedelada loo sameynaayo waa bilow waxa dadba waxaa macquula in qaar badan oo wasiirada kamid ah sidaas isbedel ugu imaan doono nidaamka dowladnimadana markaan uu dardar iyo xawli ku socon doono shaqooyin badanoo laga gaadiyana la horumarin doono dhinaca markaan eegno marka waxaa maanta golaha ammaanka qaramada midoobey la sheegay inay ka warramayaan arinta xiisada etoobiya iyo soomaaliya arrintaas golaha ammaanka maxaa laga filan karaa dabcan dee soomaaliya waxay ku guuleysatay nidaam kastoo diblomaasiyadeed oo xagga etoobiya ka dhanka ah waxaa la socotaa in shirar badan oo dowladda soomaaliya ay gashay yani lagu garabsiy laguna taageeray oo hadda waxa ugu dambeeyay shirkii ka dhacaya uganda iyo shirar badan oo adduunyada qaybaheeda kale ka dhacay iyo wadamo si toosa ah ula soo xiriiray dowladda soomaaliya una sheegay inay maaragtay la garab taagayiin wax kasta dowladda u baahanta marka shirkan wuxuu daba socdaa shirarkii hore u dhacayay iyo yani dareenka ee dowladda soomaaliya ka muujisay damaca dowladda etoobiya iyo iyo xadgudubka ay ku sameyneyso xuduudaha soomaaliya ee dowladda etoobiya arrintaasna waxaa rajada laga filin kara waxa weyaan eh, in etoobiya lagu canaanto ay sameysana qalad inay tahay dowladda soomaaliya ta dowlad xora madaxa banaan yani haddii ay ku dhiirato ama ku adkeysatana dadka soomaaliyeed wixii ay ku dhaqaaqaan ama ay jawaabaha ay bixiyaan cawaaqibkooda dowladda etoobiya ay qaadayso inkastoo dowladda etoobiya maanta aysan jirin oo ah, aada usii baaba-eyso eh, sii kala tegaysa haddana waa waajib marka in eh, cid kasta oo maaragtay markhaati loogu dhigo ficilada aada u liita ku dhisan yani qarashka soodnimada xukuumadda nafla caariga ah ee abiy axmed uu hadda uu maaragtay eh, ku damaacinaayo xeebaha soomaaliya iyo eh, iskudaygaas xuna aan aan marnaba miladalka noqonaynin in eh, adduunka ay u sheegaan inay qalad tahay inay soomaalida yihiin dal aan aqbalaynin in dhibaato iyo xadgudub kale loo geyso soomaaliya dhul aad u fara badan baa ka maqan soomaali galbeed ama area dhul aad iyo ayay dowladda ingiriiska ka siisay soomaaliya etoobiya soomaaliya weli kama sabrin dareenkaas uu ku taagan yahay maalin milyoobna waa soomaalidu way soo ceshan doontaa xuduudahaas etoobiya kaga maqan xuduudka etoobiya kaga maqan marka inta taasi ah, la gaari doono etobiyaanka waxay isku dayayaan yani rajaxumada iyo iyo iyo siyaasad soomaalida ama sida soomaaliya ay marxaladda kusugan tahay ayaa waxa u arkayaan marka inay tahay waqtigii ay ka faa'iidaysanayd laakiin natiijada saxda oo adduunyada ka imaaneyso dadka soomaaliyeedna ay ka jawaab jawaab ka bixiyeen ay ka jawaab bixiyaan waa mid etoobiya darbigood ku xiri doonto arinta marka eh, union nationka laga filan karana waxa weeyaan in etoobiya lagu canaanto loona sheego in soomaaliya ay dal xora tahay cidka isku dayda in maaragtay xuduudada kusoo xduudkana adduunyada tilaabo tilaabeyso marka eh, taageeradaas caalamiga ah ee eh, soomaaliya ay helayso marba marka ka dambeyso maxay uga tari kartaa damacan etoobiya horta adduunka qaanuuna jiro oo saa ogtahay qaramada midooda ama ururadan adduunka isku taga ama isku taga u-anka loo yaqaano yani waxyaalaha xeerarka eh, waxaa jiro ama qaanuuno kala duwan oo marar kala duwan yani meelo badan eh, lagu kala sharxidaa jiro oo ku salaysan inaanan xuduudaha eh, dal kale xuduudiisa ku xadgudbikan marka arrintaas marka waxay ka taraysaa in maaragtay si oral ah horta ama si rightna loogu sheego ethoobia waxyaalaha ama wax si hadal ah ama si qoraal ah in ethoobia loogu sheego waxa ay ka shaqeynayso iyo waxay damacsan tahay iyo waxa ay ay caddeynayso inaysan sax ahayn marka waxay ka taraysaa in la yidhahdo etoobiya istaag jooji wado shaqadan shaqo ku socon karta maha waa mashruuc qaldan raaligelina waa inuu ka bixiya waa in arrintaas cadaadka lagu saara etoobiya iyo abiy axmed marka waxay ka taraysaa waa in etoobiya si si hoose iyo si koraba loogu sheego in wadada ay qaadayso uu yahay wado madoow oo aan adduunka iyo soomaaliya intaba is aqbali karin qaladna ay ku tahay qarnigan cusub eh, adduunka uu hadda u gudbaayo globalization iyo in maaragtay eh, tacaamul iyo wadaxaajood iyo iyo laga sameeyo xuduudiya kaasina wuxuu ahaa falaqeey maxamed xadir nuur oo ka faalloodo arrimaha siyaasadda iyo ammaanka oo wax ka weydiinayay isku shaandhaynta golaha wasiirada ku socoto iyo siyaasadda waxa ay ka bedeli karto sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey qaramada midoobay faragelinta etoobiya waxaa laga yaaba inay ka soo saarto aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhoy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inaadan bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gudaana saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi od kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa inaga intaa iminkana heestii aan horeyda kugu ballan qaadnay sacabsacabsacabada haloo tumo sacabsacabsacab sacabada sacab sacab badan haroomo sacaabadaha nool هوا Kapanan दे हड़ा sacabadaan la nood